أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka siddeed iyo tobnaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacaala الحمد لله رب العالمين wsala allahu calaa muxamedin wacalaa aali muxamed waxa uu sheikhu yidhi raximah ullah isagoo ka hadlaayey qiraa'adii salaatuleylka lagu akhrinaayey wa qaama nebigu sala allahu alayh wasalam waa kacay oo salaatuleyl buu u kacay leylatan habeen ayuu salaad u kacay biaayatin aayad buu ku markaa eh, ku kacay oo bimacnaa ku tukaday aayaddaasoo yuradiduhaa uu celcelinaayo oo ku noqnoqonayo marba akhrinayo xataa asbaxa ilaa uu ka waaberiistay uu ku celcelinaayo wa hiya aayaddu waa hadalku allah uu yidhi in tucadibhum fainahum cibaaduka wain takfir lahum fainaka anta alcaziizu alxakiim calaa sabiili alxikaaya waa hadalku rabbi uu yidhi in tucadibhum haddaad cadaabto ilaahayow fa inahum iyagu cibaaduka waa addoommadaadi wa in takfir lahum haddaad u dembi dhaaftana fa innaka adigu anta alcasiizu waxaad tahay ka haalibka gacanta sarreeya ee alxakiimu xikmadda badan baa tahy aayaddaasuu ku celcelinayay habeenkii oo dhan bihaa yarkacu yaduu ku rukuucaayey wa bihaa yasjudu yaduu ku sujuudaayey wa bihaa yadcuu yaduu ku ducaysanay bimacnaa ragcaddii qur-aan kale ma akhrinayn oo faatixada aan ahayn ee aayaddaasu ku celcelinay falamaa asbaxa markuu waa beriistay qaala lahu wuxuu ku yidhi nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi abuu saxaabiga abudar la yidhaahdo waa jundub ibnu junaada weeyaane radia allahu canhu ilaahay raalliha ah ka noqday yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow maa zilta kamaad zuulin oo kamaad bixinoo waad ahayd bimacnaa kuntabay la macno tahay taqra'u mid akhrinaya haadihi alaayata aayaddan mid akhrinaya ayaad ahayd xataa asbaxta ilaa aad ka waaberiisatay tarkacu bihaa iyadaad ku rukuucaysay wa tasjudu bihaa iyadaad ku sujuudaysay bimacnaa ragcadda baad akhrinaysay oo maqaamka qiraa'ada ee qiyaamka ee qur-aan kalaan faatixa ahayn kumaad ladhaynin aayaddaas ee aayaddaas aad ku celcelinaysay wa tadcu biha iyadaad ku ducaysanaysay laakiin loogama jeedo tarkacu biha wa tasjudu biha rukuucda iyo sujuuddana waad akhrinaysay loogama jeedo waayo rukuucda iyo sujuudda in qur'aan la akhriyo iyadu waa manhiyo marka hore mid bannaanba ma aha oo waa mid la reebay ee waxaa loo jeedaa ragcaddii ilaa aad ka rukuucayso qur-aan kaleba maad akhrinayn baa loo jeeda oo aan faatixa ahayn aayaddaasaad ku celcelinaysay wy wa tadcuu biha iyadaad ku ducaysanaysa waqad callamaka allaahu waxaad sidaa yeelaysay walxaal qad callamaka allaahu ku baray ilaahay alqur'aana qur'aanka uu ku baray kullahu dhammaantii uu ku baray low facala haada hadduu samayn lahaa arrinkaas bacdunaa barhkayo hadday samayn lahaayeen lawajadnaa calayhi waa u cadhoon lahayn maxaad aayadda nagaga celcelinaysaa waadan odhan lahayn markaa maad qur'aan kale akhridi qaala wuxuu yidhi innii anigu sa'altu rabbii caza wajal innii anigu sa'altu waxaan weydiistay rabbii rabbigay caza ilaahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyne ashafaacata shafaacan weydiistay liummatii ummaddayda aan u weydiiyey inaan u shafeeco qaado fa acطaaniiha shafaacadii waa isiiye wa hiya naa'ilatun waa gaadhaysaa shafaacadu in shaa allahu hadduu ilaahay doono liman laa yushriku mid aan la wadaajinayn billaahi ilaahay aan la wadaajinayn shay an cidnaba aan la wadaajinayn ama waxba aan la wadaajinaynin oo aan shirki samaynayn yacni ayay shafaacadaasi gaadhaysaa oy anfacaysaa xadiidkana waxaa soo wariyey nasaa-i iyo ibnu khusayma iyo axmed iyo xaakim ayaa soo wariyey maxamed ibnu nasr marwasina waa soo wariyey xaakimna waa saxiixiyey ziyaadada sheikhu qowseynka uu geliyey ziyaadada koowaad axmed bay u sugnaatoo la gaar noqday zawaa'idda qaarkoodna waxaa leh yacni markaa ibnu nasr iyo xaakim baa leh sixadiisa culamada qaarkood waa ka hadlaan waayo jasratu binti dajaaja gabadh la yidhaahda ayaa ku jirta gabadhaasna waxaa bukhaari ka yidhi cindaha cajaa'ib agteeda waxaa ku sugnaaday cajaa'ib baa ku sugnaaday bu yidhaha siiqada noocaas oo kaleana culamada xadiisku waxay u isticmaalaan jarxi bay u isticmaalaan jarxi ayay u isticmaalaan sarix bayaynay ahaan xagga shawaahidda marka laga eegana yacni qadarka dambe shawaahid waa leeyahay oo waa sugan yahay shaki ma leh inii sa'altu rabbi caza wajal alshafaacata liummatii faacطaaniiha wa hiya naa'ilatun in shaء allahu liman laa yushriku biاllahi shayئa waa haabito waa saxiixo dariiqyo kale lagu soo wariyey in nebigu sala allahu alayh wasalam aayad ku celceliyeyna waa jirta laakiin dariiqyada qaarkood tacyiinka aayaddu tay ahayd uu habeenka dhan ku celcelinayey yacni ma caddaynayaan laakiin culamada qaarkood maadaama nowcan maa riwaayaad kale la helaayo oo ay markaa riwaayaad kale hayaan ama ay heleen oo sheegaayo in nebigu sala allahu alay wasalam aayad ku celceliyey yacni tacyiinka aayaddanna kanila ziyaado yahay waxay markaa yacni samaynayaan inay isku quweeyaan waxba tacyiinka aayaddana yacni inaynay markaa dhib lahayn markaa la cayimayo oo aayaddaa lagu cayimayo yacni walow markaa dariiq kale oo shaahidaya inay uba haynen saas yadaa bay u arkaan alkhulaasa xadiidku waxa uu sheegayaa hadduu asaxo in aayad keliya in lagu celceliyaa inay bannaan tahay qiyaamuleylkii marka faatixada la akhriyo ta noocaasi inayna karaahiye ahayn ee mid mashruuca tahay ayaa markaa laga qaadanaya laga faa'idaysanaya waxaa kaloo xadiidku ku tusinaya in nabiga sala allahu alayh wasalam shafaacadiisu ay anfacayso ciddii shirki ka madran yacni ciddii kabaa'ir iyo dembiye waaweyn u saaxiiba inay anfacayso marba hadduu shirki ka madhan yahay iyo gaalnimo axaadiis kaleo ku soo aroortayna waa jirtaa ou nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam shafaacatii liahli alkabaa'iri min ummati shafaacadaydu waxay u sugnaatay cidda dembiyada waaweyn u saaxiibka ah oo ummaddayda ka mid ah ayaa shafaacadaydu u sugnaatay baa nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam xadiidkaasina dariiqyo badan buu leeyahay waana saxiix qaala lahu rajulun waxa uu ku yidhi nebiga sala allahu aleyh wasalam rajulun nin wuxuu ku yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow ina lii waxay ii sugnaaday jaaran deris baa ii sugnaaday ruux derisa nin derisa ii sugnaaday deris la'ah ninkaasoo yaquumu leyla habeenkii kacaaya walaa yaqra'u aan akhriyaynin ilaa qul huwa allahu axad yacni suuradda qul huwa allahu axad mooyaane qur-aan kalean faatixo ahaynba kuma akhrinaayo salaadda markuu faatixada akhriyo qul huwa luhu ku celcelinaya markuu dhammeeyaba haddana waa soo bilaabaya ya yuraddiduhaa waa ku celcelinayaa qul huwa allahu axad waa suuradoo dhan baa loo jeeda laa yaziidu calayha kama kordhinayo suurad kale lama akrinaayo ragcad kastaba in faatixa la akriya waa lagama maarmaan laakiin waxaa loo jeedaa yacni qur-aan kalean faatixe ahayn suuraddaa kuma sii larhayo ee qul huwa allahu axad unbuu ku celcelinaya kaannahu yuqalliluhaa ninka nebiga su-aasha weydiinaya sala allahu alayhi wasalam waxaad moodaa suuradda inuu yaraysanayo oo uu leeyahay suurad dheer ma ahee waa suurad yacni markaa aan dheerayn fa qaala annabiyu sala allahu alayh wasalama wuxuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam waaladii nafsii biyadih waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugan tahaye innahaa latacdilu hulutha alqur'aan suuraddani waxay u dhigantaa qur'aanka saddex meelood marka laga dhigo meel ahaan bay u dhigantaa meel ahaan saddex dalool marka qur-aanka laga dhigo dalool ahaan bay u dhiganta xadiidkana waxaa soo wariyey imaam axmed iyo bukhaari ayaa soo wariyey waxaana laga qaadanayaa in waxa weeye suuraddaa in lagu celceliyaa inay mashruuc tahay yacni fadligay leedahay daraaddeedna loogu celcelin karo axaadiista qaar oo fadli hore u sheegaysana waa soo aragnay oo waynu soo marray xadiidkana waxa uu faa'iidaynayaa qur-aanka marka saddex dalool laga dhigo dalool inay u dhiganto markaa daloolka xaggay uga dhigantaa ma xagga ajarkay uga dhigantaa ma xagga macnaha ijmaaligay uga dhigantaa culammadu aqwaal badan bay ka leeyihin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen qur'aanku yacni waxa uu ka kooban yahay yacni akhbaar yacni war markaa laga warramaayo iyo axkaam iyo wuxuu ka kooban yahay ictiqaad ama bicibaara ukhraa si kale haddii loo cabiro wuxuu ka kooban yahay akhbaar iyo axkaam buu ka kooban yahay akhbaartina waxay u qaybsamaan khabar can ilmakhluuqaat iyo khabar can illaah marka khabar can illaah ayuu markaa suuraddani ka warramaysaa qul huwa allahu axad saddexdaa qaybood marka loo qaybiyo ama saddexdaa mawduuc marka loo qaybiyo waxay noqonaysaa sulus bay fadhidaa haddii laga cabiro la yidhaha tawxiid iyo qasas iyo axkaam buu u qaybsamaanaa iyaduna waa saas si la eg marka saddexdaa mawduuc loo qaybiyo guud ahaan ijmaali ahaan ama duuduub ahaan inuu qur-aanku ka warramaayo dee wuxuu fadhiyaa suuratu qul huwa allahu axad waxay fadhiisanaysaa ama ay noqonaysaa inay si guud oo kooban oo mujmalah oo khulaaso ah ay uga warrantay arrinkii tawxiidka iyo ictiqaadka ku saabsana ictibaarka caynkaasi ayaa loo yidhi qur'aanka daloolkii saddex meelood marka laga dhigo dalool ahaan ayay u dhigantaa saasaa loo yidhi laakiin loogama jeedo bay yidhahdeen xagga fadligii iyo hawaabkii ajriga loogama jeedo qowl waa kaa waana sida shaekhulislaam ibnu taymiya iyo culamo kaleba ay mareen ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya waxaa laga tilmaamayaa hawaabka laftiisa waa soo gelaya oo fadiilada marka laynoo sheegaayo xagga ajarka laftiisa qur'aanka suluskii bay markaa u dhigmaysaa qolyaha markaa odhanaya qur'aanka suluskii bay u dhigmaysaa ishkaal baa lagu soo aroorinayaa ku saabsan oo qur'aanka yacni xaraf kastoo ka mid iyo kelmad kastoo ka mida thawaab gaara maadaama lagu helaayo qul huwa allahu axadna yacni markaa xuruufta iyo kelimaadka ay ka kooban tahay aynay fara badnayn oo ay tahay suurad kooban ay tahay suuradaha dhaadheer ee xuruufta iyo kelimaadka badan koobsanaya miyaynay ajar ahaan ka badnaanaynin ishkaalka noocaase maxaa laga jawaabayaa sawtahu nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam xadiiska cabdullahi bn mascuud man qara'a xarfa min kitaab illahi falahu xasana walxasanatu bicashri amhaaliha laa aqulu alif lam mim xarfun walaakin alif xarfun wa xarfun wamiimun xarfun marka taa maxaa kaga jawaabaysaan waxay culamada qaarkood kaga jawaabeen oo ay yidhaahdeen sawaabka iyo ajarka lagu bixinaya iyadoo xuruufaha uu markaa ku saabsan yahay xaraf walbana sawaab gaara lagu bixinayo ama kelmad kastaba sawaab gaara lagu bixinayo laakiin kama laazimayso sawaabka xuruufta iyo kelimaadka lagu bixinaya inay iswada la ekaada oo yacni sawaabka kelmad lagu bixiyo yacni xasano maadaama ay tahay toban goorna la labanlaabayo xasanad kastaa inay mutasaawiyato taho xasano kasta xasanada kale la egtay ka dhalan mayso waxaa dhici karta xasanana inay weynaato oo de marka ay noqoto xasano buuraha la eg xasana markaysagaa inay markaa yaraato oo ay noqoto markaysagaa xasano markaa yacni marka iyadu yar yacni marka ay noqoto labada mid walba waa mid suuragala inay isla ekaadaanna waa dhici karta marka xadiidkaasi mas'alada aad sheegaysaan sariix kuma aha oo sida qur-aanku u kala xuruuf badan yahay inuu u kala hawaab badan yahay taa kuma ad kuma cadda qadarka wuxuu tilmaamayaa keliya oo laga qaadanaya xagga cadadka xasanaadka inuu markaa sidaa u kala badan yahay laakiin qarada iyo weynaanta xasanaadku kala weyn yihiin inay sida cadadka xuruufta iyo kelimaadku u kala badan yihiin inay u kala weynaadaan kama dhalanaayo marka haddaanu idhaahno xagga hawaabkay uga dhigantaa lafteeda aanu sidaa ugu tagno saasaan xadiisku noo ishkaal gelinayn waayo waxaanu leenahay marka cadadka marka laga eego xagga xasanaadka ugama dhigantee ee xagga kayfiyada ay uga dhiganto ee xagga kamiyada ugama dhiganto sidaas yada abay ku tawjiihiyeen shaykhulislaamna waxa uu ka leeyahay kitaab uu kaga hadlaayo yacni qul huwa allahu axad inay sulusul qur'aan u dhigantay iyo fadaa'isheeda iyo aqwaasha laga yidhi mawduucaynkaasa uu ku tafsiilinayo aqwaasha culammadana uu soo naqlinayo kii doona ha raajico axaadiista aynu soo marray ee qiyaamu leylka ku soo marray khulaaso ahaan waxaynu arkaynaa in nebigu sala allahu aleyh wasalam marna aada u dheerayn jiray marna waxa weeye gaabin jiray qiraa'ada uu ku akhrinayo marna uu dhexdhexaad ka dhigi jiray mid waliba inuu nabigu sameeyey sala allahu alayh wasalam baa laga qaadanaya marka inaynay laazim ahayn mar walba in la dheereeyaa ama aynay karaahiye ahay in la gaabiyo qiraa'ada lagu akhrinayo salaatuleylka aynay karaahiye ahayn ayaa laga qaadanayaa oo axaadiista majmuucooda laga faa'iidaysanaya waxaa kaloo axaadiista aynu ku soo marray nebigu sala allahu alayh wasalam salaatuleilka xadiiska xudayfe uu sheegaayo in nebigu tukaday ee suuratu lbaqara iyo suuratu ali cimraan iyo suuratu nisa uu ku akhriyey waxa uu xadiidkaasi sheegayaa nebigu sala allahu alayh wasalam markuu soo maro aayad tasbiixa inuu tasbiixsan jiray wax wanaagsan markuu soo maro lagu ducaystana inuu ducaysan jiray wax marka ilaahay laga magan galo inay tahay in laga magan galana in nebigu ilaahay ka magan geli jiray sida naartoo kale taas yadaana culammadu waxay ka faa'iidaysteen oo kala baxeen in waxa weeye aayaadka marka la soo maro duca u munaasiba in la ducaysto oo haddii wax wanaagsan aayaddu ay sheegto oo janno iyo raalli ahaanshihi ashyaada ay ka warranto inay fiican tahay in ilaahay laga baryo haddii naar ay ka warranto iyo cadho ilaahayna in ilaahay laga magan galo inay saasi fiican tahay baa laga qaadanaya sunnay ku soo aroortee ka warran waxay taa lafteeda culammadu yidhaahdeen sunnaha ku soo aroortay laakiin faralka laftiisa waa markaa la samayn karaa oo xadiidkaa waa loogu camal fali karaa waayo wax kastoo nebigu sala allahu alayh wasalam uu sunnaha ku sameeyey yacni faralkana daliil u diidaya haddaan u jirin waa lagu samayn karaa salaatulwitri salaadda salaatulwitriga la yidhaahdo qiraa'ada lagu akhrinaayuu shiikhu halkanna kaga hadlaya kaana sala allahu alayhi wasalama wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaqra'u mid akhriya ayuu ahaan jiray fi rakcati aluulaa ragcadda koowaad mid ku akhriya oo witriga ka mid ah sabbix isma rabbika alaclaa faatixada markuu akhriyo dabadeed suuradda sabbix ismuu akhrin jiray oo dhammayn jiray ragcadda koowaad wa fi athaaniyati ragcadda labaadna wuxuu ku akhrin jiray qul yaa ayuha alkaafiruun qul yaa ayuha alkaafiruun buu ragcadda labaadna ku akhrin jiray faatixada dabadeed baa loo jeedaa wa fi athaalisati ragcadda saddexaadna wuxuu ku akhrin jiray qul huwa allahu axad faatixada dabadeed qul huwa allahu axad buu ku akhrin jiray suuraddaas ayuu ku akhrin jiray xadiidkaana waxaa soo wariyey nasaa-i iyo xaakim baa soo wariyey waana saxiix wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yudiifu mid marka u idaafeeyo ku dara ilayha qul huwa allahu axad wuxuu ku dari jiray ragcadda saddexaad axyaanan marmarka qaarkood qul acuudu birabbi alfalaq wa qul acuudu birabbi annaas oo ragcadda saddexaada witriga ayuu faatixadii markuu akhriyo qul huwa allaha iyo labada qul acuudu ayuu ku akrin jiray marmarka qaarkood xadiidkaana waxaa soo wariyey tirmidi iyo xaakim baa soo wariyey xaakimna waa saxiixiyey wa maratan yacni marna nebigu sala allahu alayh wasalama qara'a waa akhriyey ay wa qara'a maratan bay macnuhu udhacayaas waa akhriyey nebigu sala allahu alayh wasalam marna fii rakcati alwitri ragcadda witriga wuxuu ku akhriyey bimi'ati aayatin boqol aayadood oo min annisaa'i suuratu nisa ka mid ah markuu faatixadii akhriyey ayuu boqol aayadood oo suuratu nisaa ka midu ku akhriyey xadiiskaana waxaa soo wariyay nasaa-i iyo axmed sheikhuna waxa weeye sanadkiisu waa saxiix markaa sheikhu halkanna waxa uu kaga hadlayaa qiraa'ada lagu akhrinaayo salaadda witriga kama hadlin sheikhu salaadda witriga cadadkeeda nebiguna sala allahu alayh wasalam saddex ragcadood inuu ku witriyaystaa waa jiri jirtay salaadda kale intuu laba laba u tukado inuu ragcad marka ku khatimaana waa dhici jirtay wakhtiyada qaarkoodna yacni waxa weeye tiro kala dhiman oo witri ah oo isku xidhan inuu tukado waa dhici jirtay qiyaamu iyo witri labadaba way u noqonaysa oo waxaa nebiga ka asaxday sala allahu alayhi wasalam in nebigu sala allahu alayh wasalam siddeed ragcadood oo xidhiidh ah oo salaatuleyla oo aan ataxiyaad u dhaxayn inuu siddeedda isku wada xidhay salaami uma dhexayso salaama naqsi atixiyaadna uma dhexeeyo ragcad kastaba marka la dhammeeyuu istaagay laba markuu tukaday isagaan atixiyaadsan buu tii saddexaad u kacay afar marka markuu tukaday isagaan atixiyaadsan buu tii shanaad u kacay lix markuu tukaday isagaan atixiyaadsan buu tii toddobaad u kacay siddeed markuu tukaday ayuu atixiyaadsaday markuu atixiyaadsaday oo nebigu atixiyaad ka akhriyey nebigana ku salliyey sala allahu alayhi wasalam oo nebigu waa isku salliyey xadiidkaa saxiixaa baa sheegaya ayuu nebigu isagaan salaamo naqsan kacay ragcad sagaalaad buu u kacay ragcaddaa markuu tukaday buu haddana atixiyaadsaday dabeedna waa salaamo naqsan marka sagaal ragcadood oo sidaa u wada socdaa oo uu ta siddeedaad atixiyaadsanayo dabeedna isagaan salaamo ta sagaalaad uu u kacayo atixiyaadkii labaadna ta sagaalaad markuu dhammeeyo uu salaamo naqsanayo sidaas iyadaa nebigu waa sameeyey sala allahu alayh wasalam kayfiyado kala duwan oo kalena waa sameeyey calaa kulli xaal se waxaa badnayd nebiga sala allahu alayh wasalam ficilkiisa saddex ragcadood inuu ku witriyaysta ayaa badnayd dabeedna shiikhu waxa uu inoo keenay axaadiista sheegaysa saddexda ragcadood wuxuu ku akhrin jiray saddexda ragcadood lagu wetriyeysanayo laftooda waa inaan maqribka loo ekaysiin waayo axaadiis diidaysaa jirta oo maqribka ha u ekaysiinina axaadiisi ku soo aroorta ekaysiinta maqribka loo ekaysiinayo maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa maqribka waxaa la tukadaa saddex ragcadood oo laba ragcadood marka la tukadaa la atixiyaadsada saddexaadna waa loo kaca labada horena waa isla socdaan dabadna tii saddexaad baa loo kaca iyadaan la salaamo naqsan haddii kayfiyaddaasoo kale loo sameeyo oo salaaddii witriga ee saddexda ragcadood ahayd laba atixiyaad loo yeelo salaamo naqsi qurhana loo yeelo aakhirka laga salaamo naqsadaan dhexda laga salaamo naqsan maqribkii baa lagu shabaho maqribkii bay u ekaatay waa ka xadiisku diidaayo kayfiyadaas in la sameeyo ma aha ee ruuxu wuxuu samaynayaa laba kayfiyadood ama laba siyood mid ahaan buu samaynayaa labadaas siyood waa maxay saddex ragcadood oo isku bixisa oo aan atixiyaad u dhaxaynin oo aan dhexda laga fadhiisan oo atixiyaad loo fadhiisan oo isku bixisa in la tukado oo aakhirka un e, laga atixiyaadsado dabeedna la salaam noqsado waa kayfiyo hal atixiyaad quray leedahay kayfiyada labaad waxay tahay in laba atixiyaad loo kala yeelo laakiin la salaamo naqsado ragcaddana gaar laga dhigo labada ragcadood ee horena gaar laga dhigo oo laga salaamo naqsado haddii sidaa la sameeyana iyadana maqribkii lama shabihin ee waa laga duwo waa ka qaab duwan tahay labadaa kayfiyadood mid ahaan in la sameeyo wey waxaa la diidan yahay saddexda ragcadood ee witriga in laba atixiyaad inta loo yeelo salaamo naqsi qura oo aakhirka laga salaamad naqsanayo in markaas sidaa la sameeyo aan dhexda laga salaamad naqsan taasaa la diidayaa taasna waa tii markaa yani lagu tilmaamay inay maqribka shabahayso sheikhu kama hadlin hadda rakacaadka witriga iyo kayfiyaadka uu nebigu u tukan jiray sala allahu alayh wasalam kamana hadlin qiyaamu leylka iyo yacni nebigu sala allahu alayh wasalam cadadka qiyaamuleyl ee uu tukan jirayna kama hadlin sheikhu meelo kale ayuu kaga hadlay kutub kaleanu ka leeyahay oo kitaab la yidhaahdo oo salaatu taraawiix iyo si kitaab la yidhaahdo qiyaamu leyl laba kitaab oo kale ayuu markaa ka alifay salaadda taraawiixda iyo qiyaamuleylkaba uu ka alifay waa laba risaaloo kala duwan waxaanu markaa ku nuxnuuxsaday kitaabkiisa salaatu taraawiixda in waxa weeye nebiga sala allahu alayh wasalam salaadda uu tukan jiray ee qiyaamu leylka ah inaanu nebigu salى اllahu alيه wasalam ka badin jirin koob iyo toban xadiidka caaisha ayuu soo qaatay maa kaana yaziidu fii ramadaana walaa fii gayriha calى ixdaa casharata rakca waana xadiid صaxiixa nebigu salى اllahu alيه wasalam kama kordhin jirin ramadaan iyo kayrkee toonna koob iyo toban ragcadood kama kordhin jirin qiyaamu leylka oo kama badin jirin ee koob iyo toban ragcadood ayuu nebigu salى اllahu alيه wasalam tukan jiray mar marka qaarkoodna dee inuu kaba yareeya xagga tirada waa dhici jirtay sida axaadiista ku soo aroortay mase ka badin jiray mise kama badin jirin ka badinta arrinka ku saabsan riwaaya ayaa la soo wariyey sheegaysa inuu markaa saddex iyo toban ragcadood nebigu tukaday riwaayadana tawjiiheeda culammadu waa isku khilaafeen bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen saddex iyo tobanka ragcadood laba qiyaamuleylka aan ku jirin oo dheeraad ka ah oo labadii ragcadood cishaha ka dembeeyey ah ama labadii subaxa ka horreeyey ah ayaa weheliyo lagu tirinaya riwaayada ku soo aroortay shan iyo tobanka ragcadoodna waxaa ku jira labadii cishaha ka dembeeyey iyo labadii markaa subaxa ka horreeyaa ku jira bacdu ahli cilmina waxay markaa yidhaahdeen maye marka waxa weeye riwaayada yacni shan iyo tobanka sheegaysa in laba ragcadood oo kale ku jiraan waa idinku waafaqayn iyadu ishkaal ma leh laakiin ta saddex iyo tobanka sheegaysa ragcadood ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waa sallimaynaa oo waa nabadgelinaynaa ama waa waafaqaynaa shan iyo tobanka ragcadood in laba ragcadood ziyaadiyi ku jirto labadii cishaha ka dambeeyey ah ama labadii subaxa ka horreeya laakiin saddex iyo tobanka riwaayada sheegaysa waxay daahir ku tahay bay yidhaahdeen inay saddex iyo tobankuba ahaayeen salaatuleyl cala kulli xaal taas waxaa ku sugan khilaaf bacdu ahlicilmi oo tilmaamaya marnaba inaanu koob iyo tobankaa ka badin ku tegeyna waa jiraa riwaayada kale lasoo soo ixtimaal baa ku jira haddiiba la sallimo oo la nabadgeliyo saddex-iyo tobankaoo qiyaamuleyl inay ahaayeen waxay noqonaysaa in labadaa lagu sii daro koob iyo tobanka oo saddex-iyo toban laga dhigaa inay tahay waxa weye mid jaa-isa karaahiyana aynay ahayn sidaas yada ah ayaa laga qaadanaya amaa labada ragcadood hadda witriga uu nebigu sala allahu alay wasalam ka dambaysiin jiray labada laftooda yacni waxay ku tegayaan culammada odhanaysa marnaba nebigu sala allahu alayh wasalam koob iyo toban kama badin waxay leeyihiin waxaa lagu xambaarayaa labadaas waktiga uu ka dabageyn jiray inay tahay marka uu koob iyo toban wax ka yar tukado ila nebigu sala allahu alayh wasalam koob iyo toban waa ka yarayn jiray waqtiyada qaarkood riwaayaduna waxay sheegaysaa inaanu ka badin jirin ee kama yarayn jirin lama odhan maa kaana yaziidu fii ramadaana walaa fii gayriha calaa ixdaa casharata rakca laakiin maa kaana yanqusu lama odhan marka axwaasha uu ka nuqsaamiyo ama sagaal ama toddoba uu tukado axwaasha caynkaasoo kale a ah bay ku xambaarayaan culamada qaarkood almuhim haddiiba waxa weeye la yidhaahdo mabay ahayn marka axwaashaa laguma xambaaraayo gaayatu maa fi lamri waa inay markaa saddex iyo toban noqotun baa ka dhalanaysa markaa sidaas aawadeed in la yidhaahdo labadana ha lagu daro laba kaleoo ziyaadina markii horey la socotay shan iyo toban bay isku noqonaysaa tan noocaasi waxa weye waa mid kalad ah aan marka wax saxayn marka almuhim nabiga sala allahu alayh wasalam hadyigiisu wuxuu u badnaa haddiiba la qadaro koob iyo toban inuu marmar ka badiyey hadyigiisu wuxuu u badnaa inaanu koob iyo toban ka badin cala aqali haalibku inuu sidaa yahay haddaan kulliguba sidaa ahayn baa ka dhalanaysa dee siduu nebigu haalib ahaan samayn jiray in la sameeyaa waxay ka fadli badan tahay si kale in la sameeyo aanu nebigu markaa waxabay samaynin ama si naadira u sameeyey taas yada ayay markaa ka fadli badantay xadiiskan markaa caaishana waxaa la weydiiyey nebiga sala allahu alay wasalam salaaddiisi markii la weydiiyey sidaas iyadaa ku jawaabtay weliba caaisha nebiga sala allahu alay wasalam axwaashiisa habeenkii ku saabsan dee dadka kale waa uga aqoon badan tahay aan zawjaadka ahayn zawjaadka rasuulka ciddii aan ahayn ee kale waa uga aqoon badan tahay yacni aad iyo aad bayna cilmiga uga xambaaraysa oo ugu kurgelaysay yacni xagga markaa mabiidkana nebigu sala allahu alayh wasalam yada ayuu u badnaa oo dee sawdi oo zawjaadkiisii ka mid ahayd waa tii habeen dhexeedii siisay markaa caaisho siisay saas aawadeed dumarka kale intuu habe- la baryaayo ama gurigooda uu joogaayo nebigu sala allahu alayh wasalam mid waloo ka mid a intuu markaa joogaayo caaisho intuu joogaayo ayaa ka badnay waayo miiladii kastaba dee laba dhex bay iyadu leedahay laakiin dumarkii kale habeen habeen ayay leeyihin caaishana dee waxa weeye dumarka waana ugu cilmi badnayd waana ugu fiqi badnayd waana ugu xadiis badnayd waxay ka mid tahay saxaabada xadiiska badan bay ka mid taho mugsiriintay ku jirtaa ya toddobada saxaabada ka mida ee ugu riwaayada badan bay ku jirtaa bale lixda ugu riwaayada badan bay caaisha ku jirtaa masaa'il badan bay saxaabada ku istidraagi jirtay sidaas aawadeed waxa weeya wa afqahu nisaai alcaalamiin dumarka caalamiinta tii ugu fiqiga badnayd weeye horena looma arag dibna looma arki doono mid la fiqhiya ama mid ka fiqi badan maadaama ay sidaas tahay mas'alada caynkana ee la weydiiyaya ku saabsan nebiga markaysagaa qiyaamuleylkiisa ka waran oo dabeedna caaisha ay tidhi maa kaana yaziidu fii ramadaana walaa fii hayriha calaa ixdaa casharata rakca warka noocaasi waa war muctamada markaysagaa weeyi waana arrin ku saabsan yacni markaa habeenkii wuxuu nebigu qabanaayo waa wax ku saabsan yacni markaa ragga saxaabada ahi nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu habeenkii qabanaayo dee waxay isaga ka maqlaan iyo inta yare ay markaa fiidkii la joogaan iyo marka waxa weeye mid mid markaa dee habeen markaa u yimaada oo marka waxaweye habeen la tukada ama marka waxay zawjaadka ka maqlaan keliya ayuunbay marka isaga ka og yihiin ama nebiga ay ka maqleen laakiin axwaashiisa caaisha iyadu markay markaysagaa waa u kurgashay waa og tahay waa ka warqabtaa ya cala alkhabiiri sakata maadaama ay sidaas tahay warka ay sheegtay waa war muqadam ka ah yacni waxa weeye war male iyo wax la mida lagu odhanaayo oo ay mashaayikhda qaarkood odhanayaan waxa weeye waxaa lagu xambaarayaa in labadan marka witriga ka dambeeyana ziyaado ka ahaayeen laba kaloo dheeraadka ayna ay ku jiraan iyo waxyaalo la mida oo markaa la yidhaahdo nebigu wuxuu joogtayn jirayba koob iyo tobanka wax ka badan taa macnaheedu sow ma aha in caaisho laguba ganaayo markaysa waxaa jahli iyo garasharaan haddii la yidhaahdo xaalad naadir u dhacday bay caaisha aynay ka warqabin oo nafyigeedu ku dhacayaa nafyu cilmi waa wax suuragalah laakiin arrin aglabi ah ama mutarid ah oo nebigu joogto u samayn jiray oo habeenkii ku saabsan wuxuu qaban jiray ya habeen kastaba in la yidhaahdo haaliban ama mutaridan kulli ahaan buu sidaa u samayn jiray habeen kastaba ama haalib ahaan buu sidaa u samayn jiray caayishana kamaba warqabto macnaheedu maxay noqonaysaa ya warka noocaasa waxa ku jiraa yani fiihi maa fiihi waxay ku jiraa ku jira almuhim tegista nebigu ka tegey sala allahu alayh wasalam rakacaad badan inuu tukado oo uu ka badiyo rakacaadka intuu tukan jiray qiyaamu leylka ama labaatan ragcadood ama saddex iyo labaatan ragcadood ama wax la mida inuu tukado tegista uu ka tegey mid iskaga timi ma aha qasad la'aan mid u dhacday ma aha waa mid maqsuud ahaa nebigu u sameeyey waana tarki maqsuud ah sunnada ficliyadii siday sunno u tahay wuxuu sameeyey nebigu in la sameeyo ee cibaado ah ayaa wuxuu ka tegey oo qasdan uga tegeyna oo weliba uu laasimay ama daa'imay tegitaanka uu ka tegayana in laga taga ay sunno tahay oo sunnadu waxay leedahay ficiliya iyo tarkiyay labada mid walba leedahay oo sida waxa uu sameeyey nebigu in la sameeyaa siday sunno u tahay baa wuxuu ka tegayna in laga tagaa ay sunno u tahay imaamu shaafici raximah llah wuxuu yidhi calayna an nataxaraa sunana rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalama tarkan aw ficlan waxayna saaran inaynu markaa ku dadaallo oo u qasadno sunnihii rasuulka sala allahu alayh wasalam hadday tahay samayn iyo iyo hadday tahay ka tegitaan mid walba oo wuxuu sameeyey aynu samayno wuxuu ka tegayna aynu ka tagno saasaa ina saaran ayuu imaamu shaafici raximah llahu yidhi marka hadday afdal tahay rakacaadka in la farabadiyo oo cadadka rakacaadka la ziyaadiyo saddex iyo labaatan ama lix iyo soddon ama afartan ama dhowr iyo afartan laga dhigo ama wax ka badan laga dhigaa hadday sidaasi afdal ahaan lahayd nebigaa samayn lahaa oo markaa sharciyayn lahaa saxaabadiisaa samayn lahaa oo khayrka u dheerayn jira oo sabaaqiin ahaa mar haddaynay taasi dhicin qowl ahaan nebigu aanu u sharciyayn oo aanu odhan ka badiya ficil ahaan aanu u samayn saxaabadiisii aynay samayn oo aanu u taqriirin waxay ku tusinaysaa rakacaadka ee la tukanayo dhowr iyo labaatanka laga dhigayo ama fuqahada qaarkood yidhaahdeen lix iyo soddon ragcadood baa salaada taraawiixda la tukanaya qaarna afartan ay gaadhsiiyeen sida mashhuurka ee beledo badan ka caanbaxdo beledkeenu ka mid yahayna saddex iyo labaatanka ragcadood ay tahay meelo badanna lagaga macaamilo yacni markaa sidaasi hadday ahaan lahay sida afdalkaa nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisaa samayn lahaa wa khayru lhadyi hadyu muxamadin sala allahu alayh wasalam hanuunna waxaa ugu fiican kii nebi moxamed sameeyey sala allahu alayh wasalam ilaahayna wuxuu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli llahi uswatun xasana waxaa idinku sugnaatay rasuulka ilaahay ku dayasho wanaagsan ama xadiidka lagu soo wariyey oo sheegaya saddex iyo labaatan ragcadood ama labaatan ragcadood in markaa uu tukan jiray kaas culammadu waxay yidhahdeen waa daciifun jiddan qaarkoodna waxaabay yidhahdeen waa mawduuc oo waa been abuur marka wax sugan ma aha mid sugan ma aha xataa saxaabada rasuulka sala allahu alayhi wasalam yacni waxaa la soo wariyey in labaatan ragcadood ay tukadeen laakiin sheekh albani kitaabkiisa marka la yidhaahdo salaatu taraawiix waxa uu ku nuuxnuuxsanayaa saxaabada markuu cumar ku ururiyey ubay ibnu kacbin oo uu yidhi tuji waxa uu amray koob iyo toban ragcadood inuu tujiyo sanad saxiixayna ku soo aroortay inuu koob iyo toban ragcadood amray inuu tujiyo ubay ibnu kacbina koob iyo tobanka ragcadood buu tujin jiray riwaayada kale la soo wariyey sheegaysaa inuu labaatan ragcadood tuki tukan jiray sheegaysa wuxuu sheekh albaani odhanayaa riwaayadaasi ma asixin waa riwaayo shaadda waa riwaayo aan saxiixo ahayn sidaas aawadeed wuxuu ku nuuxnuuxsanayaa axad saxaabada rasuulka sala allahu calayh wasalam ka mida oo ay ka sugan tahay labaatan ragcadood inuu tukaday ama cumar ha ahaado ama cali ha ahaado ama ubayi ha ahaado ama kayrkii ha ha noqdee ruux saxaabada rasuulka ka mid ay ka sugan tahay labaatan ragcadood inuu tukaday ma jiro kuu doonaba ha noqdee hal saxaabi oo ay ka sugan tahay ma jiro maadaama ay sidaas tahay sunnadii rasuulka iyo sunnadii khulafaa ku dhammaan waxay ku sugan yihiin dee inaan markaa rakacaadkaa badan lala iman bacdu ahli cilmina waa inkireen laakiin culammada qaarkood oo qaatay oo ogolaaday baa jira waxayna ula macaamileen salaatuleylka inay markaa tahay nawaafisha mutlaq oo kale inay ka mid tahay bay bacdi ka mida culammadu ula macaamileen markaasaa waxay yidhahdeen xadba ma laha haddii la doono kun ragcadood baa la tukan karaa oo salaatuleyla markaasay qaarkood waxay yidhaahdeen caliyu bnu abi aalib ayaaba laga sheegaa inuu ku ragcadood tukan jiray wax sanada oo sugan umay keenin ibnu taymiya markuu radinaayo wuxuu odhanayaa oo kitaabkiisa minhaaju sunnati nabawiya waxa uu ku odhanayaa caliy bnu abi taalib mid ay ka sugan tahay ma aha inuu ku ragcadood tukaday wakhtiguna maba qaadi karo caliyu bnu abi aalibna waa garanayey sunnada rasuulku inay ahayd koob iyo toban ragcadood in la tukado inuu sunnihii nebiga intuu khilaafo yacni waxaa kale la yimaadaana mid cali markaa qadarkiisa iyo sharaftiisa iyo fadligiisa ka suuragal ah maba aha saasuu ibnu taymiya odhanay hadda qowl kaloo ibnu taymiya leeyahay waa jiraa oo uu daliishanaayo salaatuleyli mathna mathna oo inaynay xad lahayn uu ku tegayo oo taasi waxay noqonaysaa waa aqwaasha sheikh markaa inay iskhilaaftay ku saabsanta yacni qawlka markaa daliilka waafaqsan baa markaana in la raaco ay tahay almuhim waxyaalaha la sheegaya wax sugan maaha ama xadiidkan salaatuleyli mathnaa mathna su-aashu waxay ku saabsanayd kayfiyaddaa la weydiiyey sida riwaayadaba sariixa ku ah qaabkee bay tahay salaatuleylku cadadka iyo kamiyada lama weydiin cadadkiina waxba kama sheegin riwaayadani oo ma bacdhabinoo ma sheegin markii la yidhi kayfa sidee bay tahay salaatuleylku oo kayfiyadda la weydiiyeyna nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam salaatu salaatuleyli mathnaa mathna kayfiyadii la weydiiyu ka jawaabay laba labaa loo tukanayaa buu yidhi faida khashiya axadukum asubxa hadduu markaa midkiin ka baqo yacni markaa waa berigii uu ka baqo yacni markaa sallaa ragcatan tuutiru lahu maa qad salla yacni ragcad buu tukanayaa u witriyeynayso witri uga dhigaysaa yacni markaa intuu tukaday oo dhan witri uga dhigaysa xadiidkaas bacdu ahlicilmi waxay ka deliishadeen salaada habeenkii qiyaamu leylka ama taraawiix ha noqoto oo waktiga ramadaan ha noqdo ama awqaadda kaleba ha noqdo inaanu xadi lahayn oo haddii tiro xada ay leedahay nebigaa caddayn lahaa wa ta'khiiru lbayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmac bayaankiiyo caddaynta waktigay ummaddu u baahan tahayna nebigu inuu ka dibdhigaa waa midaan u bannaanayn waana la ysku waafaqsan yahin ina u bannaanayn marka mar hadduu yidhi labalaba loo tukanayaa labadaasi xad ma lehe waxa weeye waa intay kula gaadho sidaasuun labalabun baa loo salaamo naqsanaya dabeedna marka waagu soo dhowaadana witri baa laga dhigaya oo ragcad baa la raacinaya waxay kaga jawaabayaan culammada odhanaysaa intii nebigu sala allahu alayh wasalam samayn jiray cadadkii rakacaadkee uu samayn jiray waa inaan laga badin ee intii keliya waa in lagu kaaftoomaa sunnihii keli sunnihii nebigana la laazima aan lana khilaafin waxay leeyihiin xadiidkani tirada ma sheegin oo tiradii maadaama aanu xadiidkani bayaamin xadiidka kale loola noqonayaa tirada bayaaminaya oo labalabaha loo tukadee dee labalabadii wuxuu aqbali karaa in la dheereeyo iyo in la gaabiyo mid walba qiraa'adii haddii la dheereeyona waxaaba dhici karta laba waagu ugu beryi karaa oo saxaabada qaarkood dee ragcad bay qur-aanka ku dhammayn jireen nebiguba sala allahu alay waslam waa kaa ragcad ku akhriyey suuratu lbaqara iyo suuratu nisa iyo suuratu alicimraan marka labalabaha loo tukadee labalabadu dee marka waxa weeye yacni inay la dheereeyo oo inta la dheereeyo marka waxa weeye sidaa ay ku timaado ayaa dhici karto saxaabada rasuulku waa garanayaan tirada nebigu tukan jiray waa garanayaan umanay fahmin saxaabada rasuulku sala allahu aleyh wasalam salaatuleylku inaynay tiro lahayn intii la doona laga dhigi karo hadday sidaa u fahmi lahaayeen walow marna ha noqotee saxaabada cid ka mid a samayn lahayd inay tiradaa ka badiyaan mar haddii saxaabadaba cid samaysay aan lahaynin mar haddii nebigu sameeyey aan lahaynin mar haddaanu nebigu ka badin jirin tirada la sheegay mar haddii waxa weeye qowl iyo ficil iyo taqriir midnaba marka markaysagaa intaa khilaafsan oo cad aan la haynin war naska xadiiskee cadee sheegaayo maa kaana yaziidu fii ramadaana walaa fii gayriha calaa ixdaa casharata rakca intaa kama badin jirin war naskaa mid u la mida mar haddaan la haynin oo la odhanaayo waxbaa lagaga bedelayaa waa in marka isagii la qaato ayaa mulsam lagu yahay oo bayaanka marka isaga xadiidkani sheegaayo kayfiyadda ku saabsan loo tukanaayo ee salaadda loo kala googoynaayo xagga cadadka ku saabsanna xadiidka kalaa looga idaafaynaya la yidhahdo qolyaha shaaficiyadu markay xadiidkan ka jawaabayaan waa masale kale maa kaana yaziidu fii ramadaana walaa fii hayriha waxay ka yidhahdeen salaatulailku tiro male bay yidhahdeen awalan mar labaadkana maa kaana yaziidu fii ramadaana walaa fii gayriha calaa ixda casharata rakca maxmuulun cala alwitri bay yidhahdeen waxaa lagu xambaaraya witriga salaatuleyl xadiiskama hadlin shaaficiyaa tidhi xadiidkan caaisha salaatulwitri buu ka hadlay salaatuleyl kama hadlin wuxuu ku xambaaran yahoo lagu xambaaray ama lagu fasiray in looga jeedo markaa salaatulwitri salaatuleylkiina ziyaaday ka tahay oo marka salaatuleylka lala yimaado dabadeed ayaa witrigii lala imanayaa koob iyo toban baana markaa lagu witriyeysanaya nebiguna koob iyo tobankaa witriga kama badin jirin salaatuleylkuna ziyaaday ka ahay oo talow sheekh albani wuxuu isweydiiyey markuu soo naqliyey hadalka shaaficiyada qaarkood yidhaahdeen oo qustalaani ka soo naqliyey o yihi shaaficiyada sidaa tidhi wuxuu odhanayaa talow tirada markaysagaa salaatuleylka kale ee nebigu markaysagaa samayn jiray amaba uu sharciyeeyey ee koob iyo tobankaa khilaafsanay maxay noqonaysaa xadkeedu muxuu agtooda yahay riwaayaadka xadiidka marka la eego caisho waxaa la weydiiyey salaatuleil salaatulwitri lama weydin iyadoo salaatulwitriguba salaatuleilka ka mid tahay cumuum iyo khusuus baa udhexeeya iyaday caynkaa tahay haddaba xadiidka u noqon lafdigiiso ma wuxuu sheegayaa salaatulwitriga nebigu siday ahayd mise lafdi ka caamsan buu sheegayaa salaatuleilka eh, nebiga sala allahu alayh wasalam baa la weydinay riwaayadu waxay ku caddoo kutusinaysaa kayfa salaatuhu fi lleyli nebiga sala allahu alayh wasalam salaadiisa uu habeenkii tukan jiray sidee bay ahayd markii taa la weydiiyey ayay marka caaisha tii marka waxa weeye xaggii iyo tiraday ka hadashay markaasay tii ma kana yaziidu fii ramadaana walaa fii kayrihi calaa ixda casharata rakca marka in la yahay salaatuleyl oo dhan looma wada jeeda witri baa loo jeedaa waa ta'wiil baatil xadiiska la saarayo waayo riwaayadaaba khilaafsan riwaayada lafteeda ayaa khilaafsan marka khulaasadu waxay tahay calaa kulli xaal mas'alada ku saabsan salaatuleylka tirada marka waxa weye la tukanaayo in tirada markaa tiradii nebiga sala allahu alayh wasalam uu tukan jiray in la sameeyo wey culamada qaarkoodna waxay tilmaameen salaatuleylku inay ka mid tahay nawaafisha ah, mutlaqa inaynay ahayn ee nawaafisha muqayadka inay ka mid tahay oo rawaatibtoo kale la mid tahay hadday nawaafil mutlaqa ahaan lahayd waxay noqon lahayd xad ma yeelateen asalaatu khayru mawduuc faman shaaa falyastaqila waman shaaa falyastakfir lakin ma naafilo mutlaqa mise ma aha bacdu shaaficiya waxay yidhaahdeen salaatulailka markay ka hadlayeen waa in laba laba ragcadood loo tukadaa haddii laba laba aan loo tukane laga badiyo maba asaxayso waxay moodeen bacdiga sidaa yidhi ee shaaficiye ka midii laba labadaa mooye si kale inaynay u soo aroorin oo waxa duhul kaga dhacay ama ay ilaaween ama marka aynay xasuusnayn riwaayaad sheegaya in nebigu marka afar afar tukaday inay jiraan ama riwaayaad sheegaya yacni intaa wax ka badan inuu isku xidhay markaa inay jiraan taas yadaaba ilaawe dee haddii waxa weeye ziyaadada labadii ragcadood laga ziyaadiyey ay diidayaan iyagoo soo aroortay oo ay moodayeen inaynan soo aroorin bal tiro aanan soo aroorin si lagu baneeyada ictiraadka waxaa ku soo arorinaya sheekh albani fi salaati taraawix calaa kulli xaal khulaasadu waxay tahay khayru lhadyi hadyu muxamed sala allahu aleyh wasalam haddii lagu tago in salaatuleilku ay tahay naafilo muqayada waxay noqonaysaa sharcigu wuxuu ku qayday in lagu qaydo aan laga badin sidaa rawaatibta iyo ashyaada kale nawaafishu muqayadka aan loo siyaadin karin haddii se lagu tago inay naafilo mutlaqa iska tahay waxay noqonaysaa marka inaynay xad lahayn laakiin labada qowl iyona arjaxa ma inay naafilo muطlaqa a tahay mise inay naafilo muqayada a tahay yani alarjax waa inay naafilo markaysaga muqayada a tahay sidaas yadaaba arjaxa wa ama aragcataani bacda alwitri labada ragcadood oo witriga dabadeed la tukada miyaa fa kaana yaqra'u fiiha wuxuu ahaa nebigu sala allahu alay wasalam mid ku akhriya labada ragcadood gudahooda idaa zulzilat alardu faatixada dabadeed ragcadda koowaad wuxuu ku akhrin jiray suuradda idaa zulzilat lardu buu ku akhrin jiray wa qul yaa ayuha alkaafiruun ragcadda labaadna wuxuu ku akhrin jiray faatixada dabadeed qul ya ayuha alkaafiruun buu ku akhrin jiray imaam axmed iyo ibnu khusayme iyo ibnu xibbaan baa soo wariyey shiikhuna waa saxiixiyey haddaba labada ragcadood witriga laga dambaysiinaayo waxaa jira xadiid sheegaya ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witraa waxaa ka yeeshaan habeenkii salaaddaad tukanaysaan waxa ugu dambeeya witri ka yeela nebigina ficil ahaan wuxuu sameeyey inuu laba ragcadood tukaday witriga dabadeed waxaanu amray in witriga loogu dambaysiiyo xadiidka sheegaaya laba ragcadood inuu tukaday witriga dabadeedna muslim baa soo wariyey o saxiixiisa kusoo wariyey sheekh halbaani wuxuu ihi tawfiiqa labada xadiis la iswaafajinayo culamadu waa isku khilaafeen markii hore shiikhu wuxu yidhi waxba ima raajax noqon laakiin waxaa axwada in laga tago laakiin markii dambe wuxuu arkay xadiidka qawliga ah ee sheegaya laba ragcadood in la tukado witriga amraaya oo qowl ahaan u sheegay dabeedna wuxuu yidhi marka masaladaas eh, waa laga dambaysiin karaa witriga laba ragcadood waa laga dambaysiin karaa dhibina kuma sugna waa arrin mashruuca in laga dambaysiiyo waxaana lagu xambaarayaa amarka sheegaya ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witra waxaa lagu xambaarayaa in looga jeedo sunanimo ee aan waajibnimo looga jeedin ka kalena waxaa lagu xambaarayaa banaanaansho ay bannaan tahay baa lagu xambaaray sidaas iyadaa ayuu ku kulmiyey oo shiikhu isugu keenay labada xadiis oo uu ku jamciyey markaa ruuxu habeenkii laba witri inuu tukada uma bannaana laa witraani fii layla habeen qura laba witri ma tukanaayo witri buu tukanaya saas aawadee waa inu laba witri iska ilaaliyaa anu la iman laba witri laakiin witriga dabadeed inuu waxa weye laba ragcadood ka dambaysiya dhibi kuma sugna salaat ljumuca salaadda jimce qiraa'ada lagu akrinayo halkana sheekhu kaga hadlaya kaana sala allahu alayhi wasalama wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaqra'u mid akriya axyaanan marmarka qaarkood fi rakcati aluulaa ragcadda koowaad wuxuu ku akrin jiray bisuurati ljumuca suuradda suuratu ljumucu ku akrin jiray faatixada dabadeed wa fi lukhraa ragcadda markaa kalena wuxuu ku akrin jiray faatixada dabadeed idaa jaa'aka almunaafiquun suuratu lmunaafiquun buu ku akhrin jiray xadiidkana waxaa soo wariyey muslim ayaa saxiixiisa soo wariyey wa taaratan yaqra'u marna nebigu waa akhrin jiray bedelahaa bedelkeeda wuxuu akhrin jiray hal ataaka xadiidu alghaashiya hal ataaka xadiidu alghaashiya ayuu ku bedeli jiray oo idaa jaa'aka almunaafiquun bedelkeeda uu akhrin jiray xadiidkana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa kusoo wariyey wa axyaanan marmarka qaarkoodna yaqra' uu akhrin jiray nebigu sala allahu aleyh wasalam fil ulaa ragcadda koowaad sabbix isma rabbika alaclaa sabbix ismuu akhrin jiray faatixada dabadeed wa fi haaniyati ragcadda labaadna wuxuu ku akhrin jiray hal ataaka hal ataaka xadiidu alghaashiya suuratu alghaashiya ayuu ku akhrin jiray ragcadda labaad faatixada dabadeed xadiidkaana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa kusoo wariyey marka taasna waa sunnada jumcada yacni sida uu sunneeyey in lagu akhriyo salaadda jimce salaatu lciidayn labada ciidood salaadooda qiraa'ada lagu akhrinaayuu halkana sheikhu kaga hadlayaa kaana wuxuu ahaa sala allahu alayh wasalama nebigu yaqra'u mid akhriya buu ahaa axyaanan marmar ay fii axyaanin wuxuu akhrin jiray fi uulaa ragcadda koowaad gudaheeda sabixisma rabbika alaclaa buu ku akhrin jiray faatixada dabadeed waa salaaddii ciidde wa fi lukhraa ragcadda dambana wuxuu ku akhrin jiray hal ataaka xadiidu lghaashiya ayuu ku akhrin jiray faatixada dabadeed xadiidkaana muslim baa saxiixa kusoo wariyey wa axyaanan marmarka qaarkoodna nebigu sala allahu alayh wasalam yaqra'u waa akhrin jiray fiihima yacni markaa labada ragcadood wuxuu ku kala akhrin jiray ee ciidda labadeeda ragcadood wuxuu ku kala akhrin jiray biqaaf waalqur'aani almajiid yacni suuratu qaaf iyo waqtarabat asaaca iqtarabat asaaca yacni labadaas suuradood ayuu ku kala akhrin jiray labada ragcadood ee salaatu salaatulciidka ah mid kastoo ka mida ciidulfitriga iyo ciiduladxaha labada ragcadood buu ku kala akhrin jiray faatixada dabadeed xadiidkaana muslim baa saxiixa kusoo wariyey marka salaadda ciiddana sunnaheedu waa saas ama ha ahaato ciidulfitri ama ha ahaato ciiduladxaa tay doontaba ha noqotee salaatuljanaaza halkana sheikhu wuxuu kaga hadlayaa salaadda salaatuljanaazaha la yidhaahdo waa maydka salaadda lagu tukanaye qiraa'ada lagu akrinaayo waxa uu sheekhu yidhi assunnatu yacni sunnaha nebigu sala allahu alayh wasalam an yuqra'a fiiha waa in lagu akriyo salaadda janaazada bifaatixati alkitaabi qur'aanka faatixadiisa lagu akriyo iyo wa suuratin suurad kale lagu akriyo xadiiska waxa weeye sheegaya inuu faatixada lagu akrin jiray bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey ziyaadada wa suuratina nasaa iyo ibnu jaruud iyo kayrkood baa soo wariyey marka waa saxiix wa suuratina waa asaxday bacd alculamaa baa waxay yidhahdeen wa suuratin waa shaaddo sheikuna wuxuu ihi walaysat iziyaadatu shaadatan kama zacmat atuwayjari ziyaadada wa suuratin la ziyaadiyey shaaddo ma aha oo mid waxa weeye shaadoo ruwaaddii siqaadda ahayd badankooda lagala faquuqmay ma aha ee waa mid sugan weeye oo sida markaa uu tuwayjari sheegtay yacni inay markaa shaaddo tahay yacni sidaa ma aha buu yidhi sheikhu sheikha tuwayjarina waa looga horreeyey oo culammadii hore qaarkood baa shuduudka sheegay oo bayhaqi wuxuu yidhi markaa ziyaadadan wa suuratin sheegaysaa waa hayru maxfuuda maxfuuda maahe bimacnaa waa shaaddo marka cid uga horraysay waa jirtaa laakiin saxiixu waxay tahay inaynay shaaddo ahayn saas aawadeed ayaa culamada qaarkood tacaqubeen oo yidhaahdeen siday marka waxa weeye shaaddo u noqonaysaa oo khayru maxfuuda ay u tahay sida bayhaqi sheeganayo ibnu turkumani oo markaysagaa yacni kitaabkiisa marka waxa weye naqdi ku sameeyey masaa'il badan oo ka mid a yacni waa naqdiyey waxaanu sheegay inay shaaddo ahayna ziyaado markaysaga markaa ziyaadadan cid kale inay la soo warisay ayuu markaa sheegay culama marka waxa weye yacni badan baana markaa saxiixiyey ziyaadadaas sheekh albanina muqadimada sifatu salaadka ayuu ku caddaynayaa mas'aladaas oo marka uu yidhi markaa sheikha twayjari haytham ibn ayub ninka la yidhahda la shaad noqday oo la tafaruday sidaas aawadee waa shaaddo oo kale ma soo warin uu ka jawaabay sheikhu waxaanu idhi haythamka uu yihi waa la keli noqday afar kale oo siqaadoo la wariyey ayaa afartuba jiraan markaasuu sheikhu afartaba sheegayaa mid walibana kitaabka soo wariyey buu sheegaya markaasuu odhanaya afartuba waa saxiixat lisnaad afarta kale ee markaysagaa ku mutaabiceeye siqaadda ah ee haysam la wariyey dhammaantood waa wada siqaad sulaymaan ibnu daawuud baa ka mid a oo ibnu jaaruud soo wariyey raqamkiisuu sheegaya ibraahim ibnu ziyaad baa ka mid a oo ibnu jaaruud soo wariyey raqamkiisuu sheegaya muxris ibnu cawn baa ka mid a oo abu yacla soo wariyey raqamkiisuu sheegaya ibraahim ibnu xamza ka mid a oo sunalkubraa bayhaqi kusoo warinay weliba wuxuu tilmaamayaa culammaduna markaysaga inay tasriixiyeen inay markaa saxiixo tahay oo ta yani markaa ziyaadada ninka muxris ibnu cawn oo kale nawowi wuxuu sheegay bu uhi saxiixa tahay xaafid ibnu xajarna waa u taqriiriyey oo u weliba markaa mutaabacaad kalena u xadisku waa leeyihi sidaas aawadeed yacni salaatu ljanaazaha waxaa sunno ah in lagu akriyo faatixada iyo suurad kale suuradda kale in lagu akriyaa waajib ma aha ee waxay tahay mid sunno oo mustaxaba wey faatixada se in lagu akriyaa waa mid waajiba waajibnimada faatixadana waxaa laga qaadanayaa asunatu an yuqra'a fiiha oo saxaabigu hadduu yidhahdo sunnuhu waa caynkaas waxaa lagu xambaaraa sunnihii nebiga inay tahay oo xadiis marfuucay la mid tahay waktigaa inaga dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka atub ilayk